بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله أنواع الكلمة كلمة النوعية دي صار قال المصنف مصنف وحويري وهي كلمة اسم اسم وي وفعل aw ficlun ficil weeyi wa xarfun aw xarfun xaraf weeyi waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii qadru nadaa waballusada waxaanaynu soo gaadhnay kelimada noocyadeeda waxaynu nihi kelimadu waxa ay leedahay tacriif waxa ay leedahay luqaad waxa ay leedahay anwaac anwaacdeen marka caawa soo gaadh anwaacdana dee horaynu usoo marnay soo maya wuxuu yidhi sheekhu wahiya kelimadii ismun ismi weeyi wa ficlun ficil weeyi wa xarfun xaraf weeyi wowdaasi waa bimacnaa aw labada meeloodba waayo luqa alcarabiya aw bimacnaa waawi way fara badan tahay waaw bimacnaa awina way fara badan tahay macnahana waxaa looga jeedaa mid kasta oo saddexdan ka mid i calaa xidatihi buu kelmad u yahay weeyaan macnuhu ee loogama jeedo saddexdan oo laysku wada daray baa ah kelima saa loogama jeedo ayaa kelimatuna loogama jeedo ee maxaa looga jeedaa saddexda mid kastoo kamid ah calaa xidati buu kelmadu yahay marka awd eh, wawdani bimanaa aw bay noo noqon wahiya kelimadii ismun ismi weeyi wa ficlun ow ficlun ficil weeyi wa xarfun ow xarfun xaraf weeyi sheekhu ku bilaabay ismi muxuu ugu bilaabay ismiga waa lisharafihi ismigu isaga ayaahe ka sharaf badan labada kale oo muxuu uga sharafatay likawnihi musnadan wa likawnihi musnadan ilayhi ismigu musnad wuu noqdaa musnadu ilayhina wuu noqdaa musnad la musnadu ilayh loo ismi baynu iskaga dhigi karnaa musnad iyo musnad iley hadda ka waran zaydun qaaimun zayd waa maxay musnad qaimna waa maxay ya zayd waa maxay musnad ileyhi wey qaimna waa maxay waa musnad qiyaamkaa loo soo tirinaya ayo zayd loo soo tirinaya markaa maxaynu iskaga dhignay musnad iyo musnad iley baynu iskaga dhignay wuxuu ku igsiyey sheekhu ficilka muxuu ku igsiyey wuxuu kusoo xigaa ismiga waa likawnihi musnadan isagu waa musnad ficil weligii ali musnad ileyhi ma noqdo hadda markaad leedahay qaama zaydun qiyaamkani waa maay qaamadani waa maay waa musnad waa tiirisa ya musnadu ilayhi oo loo tirinaya ficilkan zayd baa loo tirinaya idan ficilkuna waa maxay waa musnad xarafka muxuu xagga dambe udhigay laa musnadan walaa musnadan ilayh xarafku musnadna maaha musnadu ilayhina maaha sidaa aawadeed buu sheekhu u tartiibiyey wuxuu yidhi sheekhu lamaa dakartu halkaa intaynaan dhaafin sheekhu raximah llahu tacaala ibnu hishaam ismi iyo ficil iyo xaraf wuxuu ka dhigay aqsaamu lkelima saaxib alajrumiyana muxuuna yidhi alkalaamu huwa allafdu almurakabu almufiidu bilwadci wa aqsaamuhu halaaatun aqsaamuhu damiirka ayaa loo celinayay kalaamkaa loo celinayay saddexdan marka ayuu qayba uga dhigay kalaamka uga dhigay ajrumi soo ma ibnu hishaamna yuu uga dhigay kelimatun buu uga dhigay la soco marka taqsiimaadka luqa alcarabiya waa laba yidhahdaan waa min taqsiim lkuliyi ilaa juziyaati min taqsiimi lkuliyi u fiirso ilaa juziyaatihi kulli baa la qaybinaya maxaana loo qaybinayaa ilaa juziyaatihi ka labaadna waa maxay waa min taqsiimi lkulli ilaa ajzaa'ihi horeyna waynu yar baraarujinayla tahay kulli baa la qaybinaya ajzaa loo qaybinaya waa labadaa haddaba haddaba taqsiimkan uu maray ibnu hishaam waa min taqsiimi lkuliyi ilaa juziyaatihi kulliyi baa la qaybinaya maxaa loo qaybinaya juziyaadkii baa loo qaybinaya ma maxay macnihiisu waa side macnihiisu waxa weeyaan waa sidqu ismi lmaqsuumi calaa kullin min ajzaa'ihi maqsuumkan la qaybinayo magaciisu waa inuu ku ruboomo mid mid kastoo kamid o ajzaadiisa kamid a qaybihiisa kamid a sidqu ismi lmaqsuumi calaa kullin min ajzaa'ihi waa inuu ku rumoobo maqsuumkan la qaybinayo magiciisu mid kastoo ajzaadiisa kamid a maqsuumka la qaybinaya waayo waa kelimatun de kelimatun baa la qaybinaya waxaa loo qaybinaya ajsaadina waayo waa ism iyo ficliya iyo xaraf haddaba fiirsa marka haddaan ku idhaha ka waran alsmu kalimatun sax wala la sax alficlu kalimatun sax wala la sax alxarfu kalima mana saxayn waa sax dhinac kalead ka fahmi kartaa malaha muqasamka ama maqsuumka la qaybinaya waa inuu khabar noqon karo ajzaaduna waa inay mubtada noqon karto haddaan kala ka waran alsmu kalimatun ka waran mayna saaxa min mubtadiy khabar isku noqon alficlu kalimatun mubtadiy khabar alxarfu kalimatun waxaa lamida haddaan ku idhaha ka waran alxayawaanu insaanu wa farasun xayawaan waa maxay waa waxaan qaybinayay ajsaadiisina maxay noqotay insaan iyo iyo faras ka waran haddaan idhaahdo alinsaanu xayawaanu sax ma walfarasu xayawaanu sax maynaansha mid labaad mubtadiy khabar iskagama dhigi kartid muqasamkii ama maqsuumkii la qaybinaya khabar buu noqon karaa ajzaadiisi mid kamidna mubtada ad uga dhigtay kaas mayna saxayn waa sax wey taqsiimka kalena waa maxay waa min taqsiim اlkuli ilaa ilaa ajzaa'ihi isagu waa maxay waa cadamu sidqi ismi lmaqsuumi calaa kulin min ajzaa'ihi maqsuumka la qaybinayo magaciisu waa inaanu ku rumoobin mid kas mid mid kastoo kamid hadda haddaan idhahdo ka waran alficlu calaamun ya sax ma tahay haddaan idhaa ka waran inaad fahamtaan weyn ada isku daya miya meel kalea geenina culmo soo jeediya alismu calaaman haddaan idhaa ka waran ma saxba mid kalaad u dhigan karta xitaa mid kalaad ka fahmi kartaa haddaan khabar ka dhigno muqasamkii la qaybinayey ajzaadiina aynu mubtado ka dhigno khabar inuu noqdo ma noqon karta ma asaxayso oo ma odhan karaa iminka alficlu alaam ma noqon karo sheekh ma noqon karo waayahay waxa kaloo ina noqon karin xitaa u fiirso min taqsiim kalaamka kolkuu u qaybinayay sheekhu wa aqsaamuhu ina lahaa saaxib ajrumiya walaa min taqsiim kulli ilaa ajzaayi bayna soo gudagelay sababta oo ah waa maxay ajzaada xitaa haddii la wada helo u fiirso markaan idin idhi waa sidqu ismi lmaqsuumi calaa kullin min aqsaamihi baan ku ihi soo ma ka waran aqsaamto dhan marka la wada helaa kalaam la helaya waxa ka soo soka mari kara laba ismi oo laisku geeya kalaam noqon kara marka aqsaamti maynu ka wada wahelna saddexdaa kamaynaan wada helin waxaa kaloo noqon kara ficil iyo ismi keliya qaama zaydin imika mina kalaamayn saddexdii maa laga wada helay mee lagama wada helin waxaa noqon kara saddexdooda wada socda qad qaamati salaata oo kale gawar mina wada socon markaa midnaba ma ahaba labadii taqsiim midnaba ma aha markaa iska ilaaliya taqsiimkani waa taqsiimkee waa min taqsiim اkuliyi ilaa juز'iyaatihi waka marka daabidka ugu fiicanna waa inaad saa tidhaahdid haddaad iska soo khulaasaysidna wuxuu noqonaya waa inaad muqasamkii la qiibinayo ka dhigtid khabar ajzaadihiisina aad mubtado ka dhigtid ayna asaxdo inuu khabar u noqon karo culmayna iska basiidayn waa iska basiid wuxuu yidhi sharax qaale shaarixu shaarixi wuxuu yidhi lamaa dakartu markaan sheegay xadal kelimati kelimada tacriifkeegii markaan sheegay bayantu waxaan caddeeyey waa jawaabkii ayo lamaada bayantu waxaan caddeeyey annahaa kelimadu jinsun jinsi inay tahay jinsigaasoo taxtahu jinsiga hoostiisa uu ku sugnaaday halaathatu anwaacin noocyo saddex ah alsmi ismi uu ku sugnaaday waalficlu ficil uu ku sugnaaday waalxarfu xaraf uu ku sugnaaday sheekhu wuxuu leeyahay markaan soo sheegay kelimada tacriifkeedii munoo ka soo hadal waxaan caddeeyey buu yidhi kelimadu inay jinsi tahay jinsigaa hoostiisana ay ku sugan yihiin saddex nooc saddexda noocna la kala yidhaahdo ismi iyo ficil iyo xaraf waa shari xeeda mana saas may ile kelimada tacriifkeegu markuu ku sashay kelimadii waa jinsi jinsigana anwaabaa kasii hoos farcanta anwaabdina waxay noqotay ismi iyo ficil iyo xaraf noqotay u fiirsa marka bayantu waa jawaabkii lamaada taxtahu waa khabar soo taqadumay alaaatu anwaacina waa mubtadiy o khabara jumladan maxaynu ka sifaynanaa jinsi liana washibha aljumali bacda nakiraati sifaatun wa bacda almacaarifi axwaalun inkastoo qaacidadu mutlaqan sa ayna ahayn meelo kale ad ku gaari doontaan laakiin saa u xifdiyada saasn u hayst alsmu walficlu walxarfu waynu bedelnay bedelkan magicii bedelulbacdi min alkuli baa la dhadaa bedelulbacdi min alkuli ajrumiga xitaa markaynu soo maraynay waxaynu odhan jirnay shardi baan udhignay shardigiisu muxuu ahaa in damiir la helo damiirka nooca ayuu noqonaya mubdalu minhuga ayna waxaa laga marka ajzaada mubadalu minhuga meesha lagu wada sheego iminka mubdlu minhugi sow halaatu anwa intama sow halaatu soma dee anwaacdoodii meeshaa lagu wada sheego ismiyo saddexdiiba maan la sheegin dee raabid looma baana marka maxaa raabid ka raadsanba ilaajiyadii baa meesha lagu wada sheegay lamaa dakartu markaan sheegay xadda alkelimati kelimada tacriifkeeda marka aan sheegay bayantu waxaan caddeeyey annahaa kelimadu jinsun jinsi inay tahay jinsiga oo taxtahu jinsiga hoostiisa u ku sugnaaday halaathatu anwaaci noocyo saddex ah al ismu ismi u ku sugnaaday wlficlu ficlu ku sugnaaday wlxarfu xarafu ku sugnaaday wdaliilu ay wadaalu ka ku tusinaya cala nxinsaari anwaacihaa kelimada noocyadeeda ku koobmideeda fii haadihi tani dhexdeeda ay ku koobanto tan ahalaaati saddexdaa alstiqraau istiqra iyo dabagal wey daliil waa faciil bimacnaa faacil faciil bimacnaa cala nxisaari anwaacihaa kelimaday ku dhacaysaa kelimada anwaacdeeda ku koomideeda fii haadihi tani dhexdeeda ay ku koobanto u fiirso ismi ishaare haddii aad aragtid ismi alwataana ka dambeeyo ismiga asha wata saddex baa kugu banaan ismi ishaaraad aragtid ismi alwata ka dambeeyo saddex qowl saddex un baa kugu banaan saddex icraabood inaad ka bedeshid ya inaad ka sifaysid inaad ku bayaamisid saxiix walala intaas baa kugu banaan alistiqraamna waa khabarkii marka wdaliilu ay wadaaluka ku tusinaya cala nxisaari anwaacihaa kelimada noocyadeeda ku koobmideeda fii haadihi tani dhexdeeda ay ku koobanto tan ahalaaati saddexdaa waan sifeeyey soo maarati ama fii haadihi tani inay ku koobanto ahalaaati ah maxaan ka dhigay fii haadihi tani inay ku koobanto ahalaaati inay ku koobanto maxaan ka dhigay bedel alistiqraau weeyi ka khabarkii istiqraa dabagelid iyo tatabuc kalaamkii arbeed lagu sameeyey oo intaa lagu ogaaday wey alistiqra waa dabagelid wey fadan ufiirso waa tacliil faina culamaa hada fani waayo faina culamaaa hada alfani faina culamaaa haada kan culimadiisa kan alfani maanaan imikun ka hadlayn de kan alfani faniga ah tatabacuu waxay raacraaceen culimadu kalaamada carabi arabta kalaamkeedii bay raacraaceen falam yajiduu iyagu may helin ilaa alaaata anwaacin saddex nooc mooye wax kale may helin falow kaana haddii uu ahaan lahaa ama halkaa halkee bimacnaa kalaamkaa carbeed dhexdeeda haddii uu ahaan lahaa nawcu nooc noocaasoo raabicun afreeya lacaharuu way isdultaagi lahaayeen calaa shayin shay bay isdultaagi lahaayeen shayga oo minhu nooca ka mid a lacaharuu min alcuhuuri laa min alcihaari cuhuur caharu waxay ka timid cuhuur oo daalacsho kama iman kamayman istaartii turaanturadaay taa kama iman calaadana ina tusinaysa lacaharuu waxay isdul taagi lahaayeen waati tii ahayd daalacashada iyo aragtida lacaharuu waxay isdul taagi lahaayeen oy arki lahaayeen calaa laamin alcithaar cithaarkuna waa maxay waa turaanturada isagu weyan waa azalla waa simbirraxada la dhada calaa shayin shay bay isdul taagi lahaayeen shayga oo minhu nooca afraad ka mid a ah. muxuu ku leeyahay sheeku ya mutamimatan lishawaahidi mukamilatan ah, mutamimatan lifawaa'idiha bad tacliilaadkana kamid a ah, daliilkana kamid a ah. maxaa u daliilay kelmadiina saddexdan ku kooban tahay waxaa u daliilay bu maxay alistiqraa baa u daliilay bu kuri istiqraa istiqraagina uu kuusi fasiro wuxuu ku culimada fadhigan culimada fadhiga waa ayo waynu ka soo hadalnay abi camar ibnu calaa siiba weyhi khaliilu axmed ibnu farahidi culimadaasa kamid a ah dhe waxay raaraaceen kalaamkii carabtay dhex galeen way baxiyeen way dabagaleen waxay soo ogaadeen saddexdaa keliya ama ismi ama ficil ama kelimo kelmadda carbeed saddexdaa inayna ka baxsanayn culimadu haddii ay heli lahaayeen mid afraad inuu jiro u fiirsa sheekh de way noo sheegi lahaen sooma way sheegi lahayen markaa may helin nin la idhaa jacfar binu saabir ayaa yidhi mid afraad baa jira oo kaas muxuu yahy ismu ficilo khaalif baa la dhahdaa laakiin wuxuu soo arooriyey ijmaacu intii u guntamay dabadeed marka wa waxaa lagu yidhi ismu ficil baa la dhahaa de soodigan sheg soonta xagga hore lagu soo sheegay ismu ficil baa tir muna ismi ma waa ismi de bes wax kale ma jiraan mise ma aha markaa waa laga diiday kaana markaa saddexdaa kelmad kama baxdo lua alcarabiya haddaba u fiirso istiqru waa maxay istiqraha waxaa jira inxisaar istiqraaiya iyo inxisaar caqliya inxisaarka caqligaa ah ka fudud inxisaarka caqliga waa sida maxamed muxyadiin u baraarujinayo wuxuu leeyahay inxisaarka caqliga kelmadii laba kama baxayso kelmadani inay macno faa'iideynayso nafteeda ay kaa tusinayso iyo kelmadani inay macno kaa tusinayso kayrkeed saxiix kelmadani hadday macno ku tusinayso kelmadan haddayna macna ku tusinayn oo nafteeda ayna macna kaa tusinayna hayr ay kaa tusinayso xaraf baa la dhahdaa soo ma kelmaddu hadday macna hayr kaa kaa tusinayso maxaa la dhahdaa ya culimo de xaraf baa la dhahdaa walxarfu laa yadharu macnaahu kaamilan ilaa maca hayri soo saama haddii kelmadii ay macna nafteeda kaa tusinaysana labay noqoni macnaha ay tusinayso inu inuu waqti weheliyo waqti inuu weheliyo hadduu waqti weheliyo waa ficil macnaha nafteeda ma ina inxisaan caqliyan kaasa ka fudud sooma waxaad odhanaysaa kelmaddu laba kama badna labadaasi waa maxay inay macno kayrkeed kaa tusinayso iyo inay macno nafteeda kaa tusinayso hadday macno kayrkeed kaa tusinayso waa xaraf hadday macno nafteeda kaa tusinaysana macnaha ay tusinayso inuu zaman weheliyo iyo inaanu wehelinin hadduu zaman weheliyo waa ficil hadduuna zaman wehelin waa ismi ma inxisaan caqliyan laakin keenan muxuu leey waa istiqraa buu na yidhi inxisaar istiqraayu keena sheekh istiqraa tamki waa xuja usul iiga ayaa lagu arki doona insha allahu tacaala muxuu yahay marka haddaynu waxoogaa maadaama sheekhu uu sheegay iyo dul joogsano waxaa la idhahdaa istiqraa taamka ihbaat lxukmi fi juziyin lihubutihi fi kuliyin cala listiqraaqi baa la dhahda ma adka u fiirso ihbaat lxukmi waa in xukun la sugo fi juziyin juzi dhexdii lagu sugo lihubuutihi sugnaanshaha uu sugnaaday darteed baa loogu sugayaa juziga xukunka filkuliyi kulliga uu ku sugnaaday xukunkani cala listiqraaqina ugu sugnaaday maanshayn maanshayn buu ugu sugnaaday waa maxay tusaale gaaban waxaad aragtay adoo masaal ku jira nin suuliga galada ayaad arkaysa suuligiibuu ka soo baxay ninku munuu soo weyse qaadan bartantii kanuu daba yimidoo laba ragcadood buu jac kaga siiyey ya waad u yeedhay waxaad ku tiri sheekh suuriyaad ka soo baxday manada weysiisana waa sidee wuxuu ku yidhi salaaddii duur maan tukanayn waktiga ima dhowo sunihii salaada duur ka horyana maan tukanayna taxiyatulmasjid baan tukanayy taxiyatulmasjid baane ayaan tukanayy saxiix marka maxaad odhanaysaa waxaad odhanaysaa laabudda likulli salaatin min wudu salaad kasta waxaa lagama maarmaana sheekh inaad weysiisatid markaa jus-igani waa maxay waa taxiyatulmasjidkii eeg hubuutu hubuutulxukmi fiihi jus-iyin soo ma juzi oo taxiyatulmasjidkiy ayaad usugaysaa xukun maxaanad ugu sugaysaa lihubuutii fi lkuliyi xukunkan aad usugayso wayse qabkiiyo usugnaaday kulli oo salaadoo guudade salaadoo dhana mana istiqraar taamayn laabudda likulli salaatin min wudu waad ka salaad kasta maxaa lagaaga baahan yahay lagaaga bahan istiqraar maxaa la dhahdaa waa istiqra taama wey istiqra taamaa la dhahdaa ka kalena wuu ka soo horjeedaa unka naaqiski waxaa la dhahdaa waa ihbaatu lxukmi fi kuliyin lihubuutihi fi akari juziyaati min hayri ixtiyaajin ilaa jaamicin maanta kulli baa loo sugaya kulli baa xukun loo sugaya kulliga sababta loogu sugayaana waa maxay kulligaa juziyaadkiisa badankooga xukunkan laga helay kulligiina waad usugaysaa waa maxay tusaale waxaad u fiirsatay geel oo habeenkii markuu raamsan iyuu soo eh, ceshado waxaad aragtay isagoo wax calaalinaya markuu calaalinaya wuxuu dhaqdhaqaajiyaa mahay xaggan hoosu dhaqdhaqaajiyaa loodiina waad eegto iyadoo dhaqdhaqaajina saad aragto arigiina waad u fiirsato isagoo dhaqdhaqaay wixii o dhan waad adu xayawaan badan baad aragtay iyo waad dhaqdhaqaajinaya markaasaad iska tidhi kullu xayawaanin yuxariku fakahu lasfala cinda almadqi xayawaan kasta noole kasta markuu wax cunayo wuxuu dhaqdhaqaajiyaa xaggan hoose kadibna nina xagga badda kaaga fiicnaan baa yimid oo wuxuu ku yidhi sheekho waxaa la arkay yaxaas xaggan hoose ma wa dhaqdhaqaajiya u sii daaya <laughs> ya marka mina wax ka soo kaana maxaa wa istiqre naaqisaa la dhahdaa insha alla meesheedaan ugu tegi doonaa lakin waxaynala galay un maadaama sheekhu istiqra meesha u inoogu sheegay inaanu sir fahansiino lamaa dakartu markaan sheegay xadd alkalimati kelimada tacriifkeeda marka aan sheegay bayantu waxaan cadeeyey annahaa kelimadu jinsun jinsi inay tahay jinsigaasoo taxtahu jinsiga hoostiisa uu ku sugnaaday alaaatu anwaac noocyo saddexa alismu ismuu ku sugnaaday walficlu ficlu ku sugnaaday walxarfu xarfu ku sugnaaday wadaliilu ay wadaaluka ku tusinaya calan khabarkii ma rigin eegada wdaliilu ay wadaaluka ku tusinaya cala nxinsaari anwaaciha kelimada noocyadeeda ku koobmideeda fii haadihi tani dhexdeeda ay ku koobanto inxisaar baan ku tacalujiyey tan ahalaaati saddexdaa alistiqraau dabagel weeyi faina culamaaa haada kan culimadiisa kan alfani faniga ah tatabacuu culimadu waxay raacraaceen kalaamal carabi carabta kalaamkeegaay raacraaceen falam yajiduu wowgu iyagu unoqonaya de falam yajiduu culimmadu ma ay helin ilaa alaaata anwaacin saddex nooc mooyaane falaw kaana haddii uu ahaan lahaa hama halkaa halkee kalaamkaa carbeed dhexdeeda haddii uu ahaan lahaa nawcu nooc noocaasoo raabicun afreeya lacaharuu way isdul taagi lahaayeen iyagu calaa shayin shay dushii bay isdul taagi lahaayeen shayga oo minhu nooca afraad ka mida de awalan alismu fa ama alismu fa yucrafu bilalifi karajuli wa bitanwiini karajuli wa bilxadiidi canhu ka tahay darabtu saadka waa qaala musanifu de qaala musanifu musanifkii waxa uu yidhi fa ama alismu ismigii fa yucrafu waa la garanayay huwa ismiga bialal baa lagu garan wadalika tusaale kainun ka rajulin iyo wixii lamida ayuu ahaaday bialay bidukuuli alal oo gashaa lagu garan wadalika tusaale ka rajuli kainun ka rajuli nin oo kale weey wa bitanwiini ay wa bidukuuli tanwiin tanwiin oo gashaa lagu garan wadalika tusaale kainun ka rajulin rajul oo kale sheekayn baa lagu garan canhu ismiga xaggiisa kataai darabtu darabtu tadeeda wey darabtu iminkaas ku macnaynin waaba ismiga mudaafiilay kataai darabtu darabtu tadeeda wey wuxuu leeyahay sheekhu maadaama oo inoo soo sheegay kelimadii inay anwaac leedahay wuxuu doonayaa anwaacda ay kelimadu u qaybsantay mid kamida mid kastoo kamida anwaacda calaamadeeda inuu kuu sheego haddaba sheekhu wuxuu tilmaamay tacriifkii muu sheegin mid kasta tacriifkiisi muu sheegin mid kasta calaamadihiisa buu sheegay sababta oo ah calaamada ka fudude calaamada ahee ka fudud culimo sababtaa uga fududdahay waa maxay sababtaa uga fududdahay waxa weeye calaamadii nin kastoo arkaa u iska garanaya alrajulu ashana gashayo ashan waa ismi wax kastoo al waa ismi nin kastaa iska garanaya laakin ismiga tacriifkiisa tacriifku wuxuu ubaahanayaa fahamku isagu ubaahanaya haddaan ku idhahdo ismigu waa kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha walam taktarin biaxad ilazminati alaaati wadcan dee macnuka inaad fahamtid buu kaa bahanaya waa kelime baa la yidhi kelimadaasoo macna kutusay maxaa kaa baxay ti aan macna kutusin fii nafsiha baa la maxaa kaa baxay xarafkii soo ma walam takhtarin baa la uri biaxadi azminati alaat saddexdii waktina lama xidhiidhin maxaa kaa baxay ficilkii wadcan baa lagu yidhi aye wadcan baa yadna timi fahm bay u baahan tahay soo ma oo wadcan waa maxay wadcan waxa weeye waxaa jirta asmaada qaarkood oo ina tusisa iyaguna zaman ina tusisa laakiin asmaadaasi zaman ha ku tusise zaman tusintan ay ku tusinaysaa macnihii loo dejiye maayo taaribu kuy u kusoo dergay tusaale ismiga faacil markuu camal falayo maxaa loo qaybin jiray maqruun al iyo hayru maqruun bial hadduu maqrun al yahay sideeda ku da waa camal falaya hadduu mujarad min al yahay maxaa loo shardin jiray laba shardi inuu itimaad haystiyo bimacna alxaali walistiqbal bimacna alxaali walistiqbal hadduu ka yeesho marka mana macnaan taariq u ahayn ila hore ahaan looguma dejin hadda wajaala markaan leeyahay wajaala maxay tusinaysaa min zaman ma wakti xaadiray tusinaysaa ma wati ima tusinaysa de maxay tusinaysaa waa magac xun zayd eega magacyadeenna mid kasta zaman ma ma laga heli karaa mid kamida la muna daata keliyay tusinay daat keliya tusinaya marka u fiirso wuxuu ubaahanaya tacriifkii fahm buu ubaahanaya lakin calaamada cid kastaa fahmi karta sida aawadeed buu sheekhu he calaamada un u keenaye tacriifki uu keeni waayey faama ismu ismigii fa yucrafu waa la garanayay huwa ismiga bial bidukuuli al al oo gashaa lagu garan al bijamiici aqsaamiha qaybaheega oo dhan al way qaybsamaysa imise way qaybsami jirta saddex mucarifa iyo zaaida iyo mawsuula mayna saddexdaas inaan jiri mucarifa waa garanayada zaaidada alfiyanu ku gaari doonaa ee ziyaadadaasa laba loo qaybinaya inay zaaido tahay laazima iyo inay zaaido hayrulaazima tahay zaaidada hayrulaazimadii waxaa kamid a ah asmaada aclaamta hadda gasha alcabaas iyo alyazid iyo dee waa hayru laazima tan laazimadaana waxaa kamid a ah alladi oo kaliya ta gasha alladi weligaa iyadoo bilcaala mad arag mad aragsha maad aragta waayahay ta mawsuulada ana dee waa ta addaaribi ku jirto oo kaliya inkastoo taa laguu bushiy kalo lagu odhan karo soo ta mawsuuladu ficil kaba gasha bayt shacirka muxuu ah maa anta maa anta bilxakami aladi turdaa maa anta bilxakami aladi turda turdaa xukuumatuhu wala alasiili walaa dira'yi waljadali soo saamayaa jirin aturdaa waa maxay soota ficil mudaarica soota algashay waxaad odhanaysaa waxaan kaga jawaabanaa taa taasi gelitaanka ficilka ay gelaysaa waa shuduud inaguna waxaynu u jeednaa dukuulun laa shuduuda fii waa gelitaan wax shaadnimo ayna ku jirin marka ismiga markay gelayso ashu shaad kuma jirta shaadnimo uma gasho lakin ficilka shuduud baa ku jira saxiix walala intaasuu kaga warramay bilxadii canhuna waa maxay waa ka sheekeen wax kastoo laga sheekeeya waa ismi waxaa tiri iminka almasjidu waasicun masaajidku wuu ballaaran yahay ballaarni yaad kaga sheekaynaysaa masaajid baad kaga sheekeynaysa soma masaajid waa ismi marka oo maxay ismi ku noqotay ya dee wa isagaad ka sheekaynaysaa eh? zaydun qaa'imun baa tiri qiyaamkan yaad kaga sheekaynaysaa ya zayd wax kastoo laga sheekeeya waa maxay ya oo laga warramaa waa ismi fa ama lismi ismigii fa yucrafu waa la garanayay huwa ismiga biala bidukuuli alal oo gashaa lagu garan wadalika tusaale ka rajuli oo kaleba weeyi wabitanwiini wabidukuuli tanwiini tanwiin oo gashaa lagu garan wadalika tusaale ka rajulinba weeyi wabilxadiidi ka sheekayn baa lagu garan canhu ismiga laga sheekeeyo wadalika tusaale ka tahay darabtu iyo wix lamid a wey eega darabtu dee waxa weeyaan eego ismiyahaan bay noota macneheegu muxuu noqonaya iminka haddaad gaar usoo qaadatid darabtu waan garaacay maa lagaa sheekeynin ya adaa lagu tirinaya darbigan de soo ma hadda qof darabti gabadh baad kaga sheekaynaysa soo ma bilxadii canhu marka maynahayn marka tadaas waa ismi inay ismi tahayna maxaa u daliila wa bilxadii canhu de waa ka sheekayn wey culimada qaarkoodna waxay ka cabilaan sida sheekha laftiisa ibnu hishaam shuduurka wuxuu ka cabilaa bilisnaadi ilayh bu ka cabira isnaad bu ka cabira mutamida laftooda malaa isnad ban kuso qaadana soo saame isnaad inan marnaan filaya markaa sheekh wuxuuba ka sheegay saddex calaamadood ilaa koob iyo wuxuu leeyahay ilaa koob iyo soddon calaamadood buu leeyahy koob iyo soddon calaamadood ayuu leeyahay in sha allahu tacaala kolley kitaabkiinas noogu dhigaya fuaad haya abi abi bilal alxadrimi soo ma xagga sharaxa hoos idin ku qoraya wuu qoraya waxaa kaloo ka akrisan kartaan tashwiiq lkhullaanka jurmiyaa sharaxay isna gebi uu soo wada sardinaya koob iyo soddon kaba markaa meelahaasaad ugu raajici kartaan wuxuu yidhi sheekhu lamaa bayantu markaan caddeeyey ma ay alladii kii marka aan caddeeyey in xasanad ay koobantay fiihi maaga dhexdiisa ay ku koobantay anwaaculkelimati kelimada anwaacdeedu anwaacdii athalaahatu saddexda ahayd sharactu waxaan gudagalay sharactu waxaan gudagalay waa jawaabkii ayo lamaada de fii bayaani ma shay caddayntii baan gudagalay yatamayazu uu soocmayo bihi maaga kullu waaxidin mid kasta uu ku soocmayo waaxidka oo minhaa anwaacda ka mid a can qasiimayhi kulliga labadiisa ka soo horjeed kaga soomay labadiisa qaybsamayaal ama labadiisa kasoo horjeed litatimma likay tatima baanan u gudagalay si uu u dhammaystirmo faaidatu ma shay faa'iidadii dakartu aan sheegay anigu hu maaga aan sheegay fadakartu waxaan sheegay anna lilismi ana halaaa calaamaatin saddex calaamadood lilismi ismiga inay usugnaadeen ismigu inuu saddex calaamadood leeyahay ayaan sheegay mayna runaynta ya ismiguna saddex calaamadood u wuxuu yihi sheekhu lamaa bayantu markaan caddeeyey ma ay alladii kii markaan caddeeyey maada min mafcuulayn ma ay alladii kii markaan caddeeyey inxasarad ay koobantay fiihi maaga dhexdiisa ay ku koobantay anwaaculkelimati kelimada anwaacdeedu anwaacdii athalaatatu saddexda ahayd sharactu waxaan gudagalay jawaabkiiska tur fii bayaani ma shay caddayntii baan gudagalay yatamayazu uu soocmayo bihi maaga uu ku soocmayo kullu waaxidin mid kasta waaxidka oo minhaa anwaacda kamid a can qasiimayhi uu kaga soocmayo labadiisa kasoo horjeed oo ficil iyo xarafa ama dee ismi iyo ficila ah, mid kasta kolkaad joogti litatimma litatimma likay tatimaanan u gudagalay iska taaluuji litatima likay tatimma si ay u dhammaystiranto darteed baan u gudagalay faaidatu ma shay faa'iidadii si ay u dhammaystiranto maaga oo dakartu aan sheegay anigu hu maaga aan sheegay oo aan waacda kelimada fadakartu waxaan sheegay anada ismigeedu waa alaatada dambe lilismi jaari majruu soo taqadumay fadakartu waxaan sheegay bu yidhi hadii ibnu hishaam aan ahay ana lilismi ismiga inay usugnaadeen alaata calaamaatin saddex calaamadood calaamatan baan sheegay kabedel calaamadaasoo min awaliha ee calaa awalihi awalka kaga sugan wahiya calaamada awalka kaga sugani alalifu alif weeyi walaamu iyo laam wadalika tusaale kain wuxuu ahaaday kalfarasi faras oo kale ayuu ahaaday walghulaami iyo hulaam oo kale ayuu ahaaday wuxuu yidhi ismigii saddex calaamadood baan u sheegay saddexdaa calaamadood way qaybsamiyo waxaa loo qaybinayaa horta calaamo lafdiye ah iyo calaamo macnawiye ah. laba calaamadood waa laba calaamadood oo lafdiye ah oo la arkayo laba hal calaamadina waa calaamo macnawiya oo xagga macnanimo ayaa loo nisbaynaya labada calaamadood calaamad min awalihi wey oo waa al xagga horaa laga geliya tanwiintuna xagga dambey ka gelasa tanwiintuna xagga dambey ka gelasa calaamatan baan sheegay ka bedel calaamadaasoo min awalihi calaa awalihi awalka kaga sugan ismiga wahiyo calaamada awalka kaga sugani alalifu walam wa alif iyo lam al ti aan kasoo sheegeynayno wadalika tusaale kalfarasi faras oo kaleba wayo algulaami iyo ulaam de iminka alfarasi iyo algulaam faras inay saa uku jirta maaha aqbali kartaa loo jeedaa tusaalahaan meel iska yaala waanaad ohan kartid alras waanaad ohan kartid alras waanaad ohan kartid ulaam oo meel iska yaala waa inay geli karto algulam ladha ee maaha inay ku jirto un maaha waa inay aqbali kartaa loo jeeda ah. soo samaan jir calaamadu maa yalzamu min wujuudihi lwujuudu walaa yalzamu markaa u fiirso alalif walam sheekhu muxuu cabiray alalif walam sheekhu muxuu cabiray qaacidadu waxa weeyaan shaygu haddii xaraf keliya uu ka kooban yahay yundaq bilafdihi lafdigiisaa lagu dhawaaqa tusaaleaan iminka baaulqasami soo ma dee bada sideedu maad ku dhawaaqaysa maxaad odhani dee al baawun baad odhani lafdigeegu maad ku dhawaaq haddii laba kelmadood iyo wax ka badan ay ka kooban tahayna ismiga gaa lagu dhawaaqa tusaaleaan qad oo kale iminka ama hal oo kale dee maxay ka kooban tahy ha iyo laam ma alha iyo allama maad kale odhan iyo alqaaf iyo adaalu musamaha ku dhawaaq maxaad odhan qad baad odhanaysa waa qaacido ilaa ajrumiga aynu kusoo mari jirnay sheekhu muxuusan u leeyahy marka muxuusan u leeyahy de waaba la isku khilaafsanaa calaamada mulxim aynu kusoo marnay muxuu muxuuna ohan jiray wa aalat tacriifi alfa man yurid tacriifa kibdin mubhamin qaala lkabid wa qaala qawmu inaha laamu faqad id alif lwasli mataa yujra saqad susa ma odhan jire intii iyo awjuhdii ku jirtay iyo dadkii kala laalaaba waxaanu kuso marnay malxatulicraabkan kuso marnay markaa si aawadeed bu sheekusan u leeyahy calaamata maan shaga calaamadaasoo min awali calaa awali awalka kaga sugan wahiy calaamadaasi alalifu alif weeyi walaam iyo laam alun bay ka dhigan tahy wadalika tusaale kaanu kalfarasi wlgulaami wa calaamatan baan sheegay calaamadaasoo min aakhirihi ismiga aakhirkiisa ku sugan wahiya calaamada aakhirka kaga sugani atanwiinu tanwiin weeyi wa huwa tanwiinku nuunun waa nuun nuunkaasoo zaaidatun zaaida waa nuun nuunkani waa maxay waa zaaid maxay naga baxaya nuunta asalkaade nuunta asalka tusaale ahaan munkasir nuunka ku jira kabar de waa asal waa asal wey nuuntaasoo saakinatun reeban maxay naga baxday nuunta mutaxarikada inaga baxa sade ah, dayfanu noo kale imka dayfan martiska yeelyeelaa soo ma ya dayfan waa ka dabka soo raaca ladha idaa jaa dayfu jaa dayfu dayfanu ya fawdaa bima tuqra duyuufu dayaafinu wil idaa jaa dayfu bu yidhi hadduu marti yimaado jaaa waxa yimaado bu yidhi lidayfi martigaa waxa u yimaado bu yidhi dayfanun dab soo raace <laughs> ya wiska soo raacun weeyaan waa tufayligii la odhan jirto garan maysa fawdaa wuxuu dhamaystirtaa bu yidhi u baabiyaa yuu halaagaa bima tuqraa fawdaa waxa baabiyo oo halaaga bimaa tuqra duyuufa wixii martida lagu martisooryeynayey aldayfaanu dabsoo raaca kaasaa wixiiba nagka ka tira maxay waa ka martisoo raacaa la dhahdaa qof absaalaan la maxsuumaya cid loo yeedhan baa soo dabagelaysa kaasaa dayfan la dhahda dayfanku waa ka waaya nuuntaasoo talxaqu haleeli alaakhira aakhirka ka haleeli dee awalkaa kaaga baxay soo awelkaa kaaga baxaysha lafdan ay luxuuqan haleelid luxuuqaasoo lafdan ay malfuudan mid lagu dhawaaqaya waayo lafdan wa maxaan ka dhigay maxay nacti baan ka dhigay master haddaynu nacti ka dhigna saddex siyood unbaa loola kacayo soo ma saddexdii mid kamid aan kaga dhigo mushtaq baan ku awilida laa khatan xagga qoraalka aan ahayn waxaa kaaga baxaya taqawaafida haleesha taqawaafida haleesha ayaa kaa baxso iyada waa lagu dhawaqaabade waa lagu dhawaqaaba liayri tawkiidin nuuntaasoo liayri tawkiidin adkayn ayrkeed usugnaatay nuunu tawkiidkii khafiifadeed baa kaa baa sida la nasfacan oo kale wadalika tusaale naxwu zaydin zayd iyo wixii lamida weeyaan warajulun rajul iyo wixii lamida weeyaan wasahin sahin iyo wixii lamida weeyaan waxiinaydin xiinaydin iyo wixii lamida weeyaan wamuslimaatin muslimaatin iyo wixii lamida weeyaan fa haadihi tan madkuuraadda waa zayd iyo rajul iyo sahin iyo xiinaydin muslimaad madkuurnimo fa haadihi madkuuraadan iyo wamaa kii ashbaha shabahay huwa maagu ha madkuuraadan shabahay asmaaun asmaa wey shee asmaa wey bidaliili wujuudi tanwiini wadalika arrinkaasi arrinkee bimacnaa kawnuhaa asmaan ahaanshaha ay tahay asmaa o thaabitun mid sugnaaday weeyi bidaliili wujuudi tanwiini tanwiin helideed baana u daliila fii aakhiri ha madkuuraadan aakhirkeeda laga helay mid kasta maan tanwiin aakhirkeega laga heli tanwiintaas bayna tusinaysa in asmaa yihiin ma daliil haddaa lagu dhaa calaa annahaa asmaa waa liwujuudi tanwiini wa calaamatan calaama ayaan sheegay calaamadaasoo min aakhirihi calaa aakhiri ismiga dabayaaqadiisa ku sugan wahiya calaamadaasi atanwiinu tanwiin weeyi wa huwa tanwiinku nuunu nuun weeyi nuunkaasoo zaa'idatun dheeraada nuunkaasoo saakinatun reeban nuunkaasoo talxaqu haleeli alaakhira aakhirka haleeli luxuuqan haleelid haleeli luxuuqaasoo lafdanay malfuudan mid lagu dhawaaqayaa laahadan xagga qoraalahaan aanu haleelayn nuunkaasoo ligayri tawkiidin adkayn ayrkeed usugnaaday wadalika tusaale naxwu zaydin zayd iyo wixii lamida weeyi wa rajulun rajul iyo wixii lamida weeyi wa sahin sahiya wixii lamida weeyi wa xiinaydin xiinaydin iyo wixii lamida weeyi wa muslimaatin muslimaatin iyo wixii lamida weeyi fa haadihi tan waa madkuuraadan iyo wamaa kii ashbaha shabahay ay huwa maagu ha madkuuraadan shabahay asmaaun asmaa weeyi bidaliili wujuudi tanwiini wadalika arrinkaasi arinkee bimacnaa kawnuhaa asmaa ahaanshaha ay tahay asmaa madkuuraadani haabitun mid sugnaaday weeyi bidaliili wujuudi tanwiini tanwiin helisteed ayaa u daliila fii aakhirihaa madkuuraadan aakhirkeega laga helay wujuud iskaga tacaluji suaal wahiya waa mubtade waana muana atanwiinuna waa mudakr ya wahiya iyadu atanwiin tanwiin weeyi ya wahiya iyadu alalifu weeyi walaamu weeyi soo ma waxaa kaga jawaabi karnaa hore waan soo marnay de soo may maxay ahayd ya maxay ayd waxaa kalood ohan kartaa iminka u fiirsada hiya waa damiir damiirkani caayid weeyaan meel buu unoqonaya damiirkani meeshu unoqonaya la ega damiirkani wuxuu noqonaya muanaf calaamatan muna unoqon calaamatan waa maxay waa muanaf khabarkeegina muna tanwiina mudakara una noqon mar haddii hawsha caynkaasi ay gasho mutaabaqada meelihii la shirtay ma waaba hadduu marjiceegii noqday damiirkan muanaf habarkeegina mudakar noqday muaaba lamama shartiya ska ohanaysa muaabaqahe lamama shartiyo haddaba sheekhu u fiirsada tusaalayaashan uu keenay zayd iyo rajul iyo sayn iyo xinadiina muslimaatin iskamu keenin tanwiinta aqsaamteedi halkaa ku guda jirta mid kastaana tacriif bay nooga baahan tahay marka insha allahu tacaala halkaasaynu ka bilaabi doona tacriifta iskaga jooga caawa bartaa ku joogo tanwiinta qaybaheeginu halkaa ka bilaabi doona wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk